بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل walxajru calaa sittatin fasalkan wuxuu kaga warramayaa waxaa loo yaqaana alxajr xajrigu waa xayiritaan waa qofka oo loo diido inuu tasaruf la yimaado xoolihii iyo maalkiinu ku tasarufo xajri baa la dhahdaa soomaaligan wuxuu noqonayaa uun xayiritaan qofkii oo la xayiro oo tasarufkii laga xayiro laga joojiyo weeyaan wuxuu inooga warramaya markaa dadka xoolaha loo diidayo inay ku tasarufaan wuxuuna ka dhigayaa lix lix qolo ayuu ka dhigaya walxajru xayiritaanku calaa sittatin lix qof korkiisa ayuu ahaaday asabiyu sabiga ilmaha yar walmajnuun iyo kawaalan iyo wsafiihu ka safiiha ah ee almubadiru limaalihi maalkiisa markaasi daadaadinaya meelihii loogu talagalay aan ku bixinayno iyo walmuflisu kii mufliska ahaa ee xooluhu ay ka baxeen alladii kaasoo irtakabathu duyuunu daynuhu marka deymuhu ay fuuleen iyo walmariidu ka xanuunsanaya almakhuufu calayhi ee geerida looga baqanayo inuu dhinto fii maa zaada cala thuluth kan marka xanuunsanaya isaga waxaa tasarufkiisa laga joojin doonaa fii maa zaada cala thuluth thuluthka wixii ka badan iyo walcabdu addoonka alladii addoonkaasoo lam yu-dan lahu fi tijaarati ganacsiga aan loo ogolaanin oo sayidkiisii aan u ogolaanin lixdaa qolowi wa tasarufu sabiyi ilmaha yar tasarufkiisu iyo walmajnuuni ka waalan iyo wasafiihi ka safiiha tasarufkiisu ayru saxiixin mid aan sax aan ahayn wey ma asaxayo wa tasarufu muflisi qofka muslimka mufliska tasarufkiisuna yasixu fii dimatihi wixii dimadiisa markaas waxa weeyaan ku tasarufay waa asaxayaa duuna acyaani maalihi maalkiisa acyaantiisa iyada maya ku asixi maayo wixii wa tasarufu mariidika xanuunsanay tasarufkiisuna ee geerida looga baqanayo ama geeridii qarka u saarmay fii ma zaada cala thuluth thuluth wixii ka badan tasarufkiisu mowquufun waxa uu ku taagan yahay calaa ijaazati alwarahati warahada ogolaanshahooda iyo banayntooda min bacdihi min bacdi mowtihi geeridiisa dabadii watasarufu lcabdi addoonka tasarufkiisuna yakuunu wuxuu noqon doonaa fii dimatihi dimadiisa ayuu noqon doonaa yutbacu bihi waa laga dooni doonaa bacda cidqihi marka la xoreeya dabadeed ayaa laga dooni doonaa oo waxa weyaan loo raacay <coughs> Eh, dadkan xoolaha laga xayiray eh, noo tiriyey sheekho intana waa intanu keliya maha qaar kalena waa jiraan laakiin intii ugu muhiimsanayd ba noo sheegay xajiriga waxaa loo qaybayaa laba dadkan xoolaha laga joojiyey laba arrimood un baa looga joojiyey waxaa looga xajiriyey xoolaha looga xayiray limaslaxati nafsihi midna waxaa looga joojinayaa limaslaxati hayrihi limaslaxati nafsihi xoolihiiba isaga loo ilaalinaya waa sabiga iyo majnuunka iyo safiha haddaa xoolahooda lagu sii daayo way baabiinayaan marka xoole waxaa looga joojiyey inay ku tasarufaan haddii iib tahay iyo haddii saylisaj tahay iyo haddii ay bixin tahay iyo hiba hadday tahay iyo waxyaaba kale hadday tahayba xoolahoodii inay baabiyaan baa waxbaan ahay sidaa ogeed maslaxad naftooda ah la xidhiidha ayaa looga joojiyey waay ka labaadna waxa weeyaan maslaxatu hayrihi isaga maslaxadiisa maaha xoolahan isaga maslaxad naftiisa loogama loogama joojinin ee qof kale iyo maslaxa u tahy joojinta laga joojiyey qof kale maslaxa u waa sida qofka mufliska oo kale muflisku waa qofka kacay ee xoolihiisa iyo deyntii ay kala bateen oo deyntii ay ka badatay xoolihiisii qofkaas muflis la idhahdaa alladii irtakabat duyuun deyntiibaa ka badatay xoolihuu haystay qofka mufliska ah isagana waxaa xoolaha looga xayiraa limaslaxati hayrihi oo oo maslaxat lquramaa dad baa dayn ku marka haddaa xoolihii lagu sii daayo intan uu hayo maadaama deyntii ku fara oo xoolihiisii ay ka badatay intan uu hayo haddaa lagu sii daayo intan in baabaadaa laga yaaba marka intan waa la hayni waa laga xayiri si loo iibiyo loona siiyo dadkii deynta ku lahaa kan xanuunsanayo noo sheegay isagana maradulmowtkii de ku dhawaaday geeridii ku dhawaaday ee maradulmowtkii ku jira kaasina waxa uu dardaarmi karaa xoolihiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan waa dardaarmi inuu wujuhda khayrka iyo sadaqada iyo lagu bixiyo waa dardaarmi karaa waa ul waa inta ugu badan iyo wixii ka yar inta kale warasada iskale haddii uu intaa ka badiyo ulu wax ka badan hadduu dardaarmo oo yidha xoolahaygaba kala bar baan sadaqa u bixiya hadduu yidhaahdo aanu marka dhinta dabadeed oo sadaqaha loo bixiyo saddex meeloodoo meel ahaan wixii ka badan lagu tasarufi maayo waa la joojinaya maxaa looga hayaray tasarufka maxaa loo joojiyey oo loo manciyey waxaa loo manciyey ma maslaxad naftiisa ama maslaxad keyrkiia oo keyrkaas waa kuwe waa warasada warasada xoolahoodeed ma hadda inuu waxa weeyaan laga baabiiyo sidaa ogeed adigu ulu baa lagu ogolay ulu hadaad ka farabadisay waa la joojinaya intaas tasarufkan isagaa noga warrami doona horta waa labadaa qaybood qofna waxaa looga joojiyey maslaxad nafsihi midna waxaa loga joojiyey maslaxad hayrihi horta saamaad ogaada <clears throat> walxajru xajrigu ama xajiritaanku calaa sittatin ay calaa sittati ashkhaasin lix qolo korkood buu ahaaday lix qolaa la xayiraya oo tasarufka loo jooji laga joojinaya in xoolihii ku tasarufaan baa laga joojinaya asabiyu ka kood waa sabiga ilmaha yare tasaruf ma leh xoolihiisi ku tasarufi maayo hadday iib tahay hadday iibsasho tahay hadday hibo tahay xataa nikaax isagu ma nikaaxsan karo weligiisa u guurinaya isagii kawaalanba ya waxa weeyaan hadday noqoto inay guursadaan tasarufka xataa nikaaxa ma marka waxay noqonaysaa waxa weya tasarufku isagu yeelan maayo asabiy walmajnuun labaduba sabiga xajrigiisu xayiritaanku goormu ka furmaya wuxuu ka furma markuu qaangaadho qaangaadhka xata ida balaguu nikaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim fadfacuu ilayhim amwaalahum xataa ida balaguu annikaax waa qaangaadhkooda fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba intii ka horeysa waa laga hayay looma dhiibeyn marka ilmaha yar tasarufkaa loo diiday goormu goormu ka baxaya markuu qaan gaadho markuu qaan gaadho waa la itixaami doonaa waxaa la eegi doonaa mar rashiidba waa nin xoolihii ku tasarufi karaya oo ka shaqayn karaya oo hagaajin karayaba oo ilaashin karaya mise maaha hadduu noqdo waa loo dhiibi doonaa aayadda qur-aanka sinoo sheegtay fain anastu minhu rushdan fadfacuu ilahi amwaalahum haddii la arko inuu safiih yahayna waa safiih buu noqonaya marka xoolihii waa laga xayiraya haba qaan gaadhabe sababta looga xayiraya waxay noqonaysaa maxay waa safahnimada weyaan waay sabiga iyo majnuunku uma baahnaa inuu qaadigu inuu xukun kusoo rogo uu leeyahay xooli waan ka xayaacay sidooda igu xayar mayaan xooluhu marka asabiyu walmajnuun wsafihu safiiha safiihu lababa siduu mar eh, qofku markuu yar yahay xoola waa laga xayaraya soo ma wuu qaangaahaya wuxuu qaangaahaya isagoo safiiha ama marka hore rushdi baa u horreeyey oo rashiid buu ahaa nin xoolaha hagaajisan iyagu ahaa safi buu deetna noqday iyadana xoolaha waa laga xayri waay safiihu waxa weeyaan isaga inoo tafsiiriyey wuxuu yihi almubadiru limaalihi waa ninka maalkiisa ku bixinaya meelaha aan loogu talagelin ee saxda ah khamribuu ku cabayaa wuu ku zinaysanayaa macaasibuu ku bixinayaa wuu daadaadinayaa hadduu doono dabka ku ridayaaba ya uqaada dabka ku ridaya biyuhu ku daadinaya ka noocaas kale marka waa imaam shaaficin wuxuu ku tafsiiriyey safiiha waxaa idhahdaa qofka diintiisa iyo maalkiisa midnaba aan ku wanaagsanayn diinta iyo maalka labada midnaba uma wanaagsana xoolihiina uu daadaadinaya diintiina ku dhaqankeedii marka waxa wey maaha kaa safiih baa la dhahdaa ninka xoolaha ku bixinaya meelaha aan wanaagsanayn xoolaha waa laga xayiraya halka maxay naga soo baxaya ya dadka jaadka cunada xoolaha waa laga xayiraya muxuu ku bixinaya wax wanaagsan e muxuu ku bixinaya ya e eh. maxaa looga xayiray jaadka aada cuni jiray aawa dadkaasoo kale way soo gelayan halkayna soo gelayaan qofka xoolihii ku bixinaya meelaha aan loogu talagelin aan saxda aan ahayn ama macsida ah ama xaaraanta ah, ama ku bixinaya ee u aaba yeelaynin waa laga joojinaya marka waa safihi markaana la idhahdaa waay wlmuflisu iyo mufliska aladi irtakabathu diyuunu kaasoo deymuhu ay fuuleen marka muflis waxaa la yidhaahdaa waa qofka maalkiisa iyo dayntii ay kala bateen maxaa batay dayntii baa ka badatay maalkiisii ninka xoolaha waa laga joojinaya waxaa laga joojinaya laba shardi marka la xiro inba laga joojin karaa shardi koowaad oo kaaynu sheegnayoo waa inay dayntu ka badato maalkiisii maxaa ku baxay ya iyadoo aanay oo markaa uu bato maxay maalkiisii baa badan dayntii ka yartay marka lama ayiray lama ayiray bixin karaya mogta waay kalabaadna waxa weeyaan in dadka daynta kulihii ay dalbadaan in loo xayiro oo yidhaahdaan ninkaas dayn badan baan ku leenahay xoolihiisa hanaloo hanaloo xayiro oo tasarufka laga joojiyo ama isagu uu dalbado oo yidhaahdo xoolaha layga xayiro markaas xoolaha laga xayiraya waxaana ka xayiraya ya oo ka joojinaya tasarufaadkii qaadiga qaadiga ka joojinaya wlmariidu ay ka xanuunsanaya almakhuufu calayhi ee geerida looga baqanayo xanuunkaas in ku dhinto laga baqanayo fi ma zaada cala ulu ulu wixii ka badan ayaa tasarufkiisana laga joojinaya ulu saddex meelood meel ahaan wixii ka badan isna tasarufkaas fuli maayo in la fuliyo yani ulu wixii ka siyaadsan wey wlcabdu ladii adoonkii lam yudan lahu fi tijaarati ganacsiga aan la ogolaanin addoonka isagana tasarufkiisii ma asaxayo marka addoonka isaga laftiisa waxaa xagga sayidka ya idanka sayidka laga doonaya inuu eh, ku shaqeeyo marka xagga idanka marka loo eego sayidkiisa wuxuu uqaybsamaa saddex bay uqaybayaan wax idan u baahan sida iminka amwaashan oo kale idanka sayidka la-aantii hadduu ku tasarufo ama uu la yimaado ma asaxayo waa wixii xoola ah amwaasha imka tijaarada imka inoo sheegsa maarti kaas waa mid midna iidanka sayidka inuu ka iidan sayidka iidankiisa uma baahnaba inuu sayidkiisa tasarufaadku la imanayo inuu sayidkiisa uu ka idan qaataa uma baahna isagoo aan ka idan qaadan buu la imanaya waa maxay waxaa li wixii cibaadaada wixii cibaadooyina iyadana sayidka uma baahnayn iyo mid xataa sayidku ogolaada aan asaxayn sayidka laftiis hadduu ogolaado maba asaxaysaba waa maxay kaas waxaa loo xii wilaayooyina wilaayaadka inuu arrinta weliyo madaxweyne uu noqdo waxa weeyaan nikaaxi oo kale inuu weli noqdo waxaaso dhan hadduu xataa sayidka yidhahdo waan ku ogolahay ya ma asaxay imsa ka dhignay hadaba markuu inooga waramay lixdaa qolo in xoolihii laga xayiray laga joojiyey ayuu haddana wuxu inooga warramaya bal tasarufkooda ka waran hadaba wa tasarufu sabiy ilmaha yar tasarufkiisu iyo walmajnuuni ka waalan tasarufkiisu iyo wasafiihi ka safiiha tasarufkiisu ayru saxiixin mid saxa maaha yani ma asaxay marka muxuu noqonaya hadduu wax soo iibsado ama wax iibiyo ama uu hibeeyo midnaba ka asixi ya ka warrama carurta haddaba wax iibkoodii inagu dirana muxuu ahaa waxyaabaha qaar baa loo diraa soo ma dukaankay tegayaan dabeetna waxay kasoo iibinayaan roodhidii iyo raashinkii iyo alaabihii yarraa dhan waynoo soo iibiyaan lacagta inta loo dhiiba or soo iibi waa la dhaha kaasuu soo iibinaya soo iibkiisa ka warrama ma asaxay mise ma asaxay waa asaxaya isagoo sheekhu yihi tasarufu sabiyi walmajnuun ayru saxiix ayru saxix bu yihi be waa saxi ya sheekh xoolo weyn naguma odhan laakiin sheekh muu noo kala qaadqaaday waa xoolo weyn iyo xoolo yar iyo waxa muu nagu yidhi ilmaha yar tasarufkiisu ma asaxay buu ku yidhi ya haye waa isagu leeyay ka aabihii aabihii waabalaha ksoo guleyay ka war hadduu ataa xabad rodhi kusiibsado ya ha xabad rodhi usoo iibsaday ma asaxayo asaxay tasarufka sabiga ah culimadeenu waxay yidhaahdeen ma ansaxayo ama ha yaraado ama ha badnaado ama ha yaraado ama ha badnaado culimmada qaar ka mid ah oo culimada madhabkuna iyaga laftooda ah waxay yidhahdeen mayane aynu kala qaadno oo aynu nidhaahno ma wixii iska xaqiirka iska hooseeya mise waxaa nafiiska ee qaaliga ah waxyaabaha qaaliga ah tasarufkiisu ma asaxayo waxyaabaha iska hooseeya ee sida rodhida aynu sheeganoo kala iyo iyo gaasta iyo saliidda yaro loo diranaya iyo iyo shahmadoobaha iyo waxyaabaha yarana iska hooseeyana wuu asaxaya hala yidhaaho oo kuwaas way qolay culimo ka soo reebtay intaa yaryar waa jiraan waay ka waxaa la yihi nin eh, fiqiga bartay kutubta akristay ayaa daas furtay daaska mataqaani dukaan dukaan mataqaani dukaan buu markaa u furay baa layihi dabeetana dukaanka waa xaafadaha caruurta iyaa dee xaafad usoo dirtaan waxyaabaha yar markuu ilmuhu heer u yimaado wuxuu ku idhaahdaa ila wuxuu isagu wuxuu bartay tasarufu sabiy laa yasix inuu asixin buu bartay marka iibkiisu ma asaxayo hadduu wax kaa iibsanayo iyo hadduu wax iibinayo labadaba markuu loo soo diro wuxuu ku idhaahdaa dadkii kaa waaweynaa ma joogaan ha ore dadkii kaa waaweynaa u yeedha hooyadaa iyo dadka waaweyn guriga jooga un u yeedharado uu ka noqda kamiibiyo waxba ilaan tasarufkiisu wuxuu arkaya inuu asaxayn waay qofka weyn laftiisa u yimaadana culimada madhabku halkan naguma yaala lakin kitabka kuxigan ku gaari doona insha allah siiqada arkaanta bayca waxaa kamid a siiqada kamid a siiqadu waxaa loo qeybayaa siiqo ficliya iyo siiqo qawliya marka culimaduna iyagu waxay odhanayaan siiqada qawligunba asaxaysa ee siiqada ficliya maba asaxaysaba bayc mucaaat baa la dhahdaa wayna gaadhayna insha allah oo waxa way qofku markuu labada qof marku wax kala iibsanayaan waa inuu qofkan idhaahdaa alaabtan waan kaa iibiyey intaana waan kaa siiyey kanna waa inu alaabtan waan kaa iibsaday intaana waan kaaga aqbalay inuha qowlkaas ku asaxaya haddii kala asixi maayo haddaa kana lacagtii u bixiyo kana alaabtii u qaata uun wax hadal una dhex marin ma asaxay ba idhahda deetna qofku markuu yimaado waxaas iga iibi ayuu wuxuu ku dhaha intaasaan kaa siiyey markaasuu lacagti dhiibaa aalaad markuu qaadays yihahdo wuxuu ku yidhahdaa de may horta waxaa tiraa waan aqbalay dhe intaasan ku qaatay dhe ya dadka qaar baa dee dadkiina way hadal badan yihin sideedaba ama dee waa iska mucaaradada iyo jikaarkuna wuu iskaga abuuran war waxba odhan maynana si lacagtan ku siinayl ya dadki ba isla kareerin carruurtii markii loo diran waa kan celiyey dukaanka markii dambe usaxaba u joogsan cidda maka iibsanaysa wa istaag waay wuxu uhi sheekhu tasarufu sabiyi wlmujnuun wasafihi ayru saxiixin watasarufu lmuflisi qofka mufliska ah tasarufkiisuna yasixu waa asaxayaa fii dimatihi dimadiisu ku asaxaya duuna acyaani maalihi maalkiisa laftiisa ku asixi maayo acyaantu waa maalkiisii laga xayiray xoolihiisii laga hadduu ku tasarufo ma asaxayo laakiin wixii uu dimadiisa uu ku tasarufay waa asaxaya maxay noqonaysa eg ninkan mufliska xoolaha laga xayray soo xoolaha laga xayray waa xoolihiisii oo isagu lahaa ayaa laga xayraya hadduu guryo lahaa guryihiiba laga joojinaya eh, inuu guryaha uu iibiyo dhul hadduu lahaa saaso kale waa laga joojinaya iibkiisii baa laga xayiraya ma iibin karo ma hibayn karo eh, si kale uguma tasarufi karo waay marka waxyaabaha acyaanta maalkiisa inuu ka tasarufo iyada maya laakiin tasarufkiisa wixii dimada kusoo qaaday ya way banaantah muxuu noqonaya sanamkan soo marinaya oo kale sanamka ninba wuxuu ku waxaan kaa iibinaya alaab nooca iyo nooca uu sifeeyey ninkina wuu ogolaaday lacagtiibuu u tiriyey lacagtiibuu qaaday magaaladiibuu tegey wuu soo iibiyey wuu keenay waa saxaysaa taasi de iibka tasarufka noocaas wa wa fii dimatihi xoolihii laga xayiray kumuu tasarufay muu iibinin ee ninkan intuu lacagtiisii ka qaaday ayuu alaab meel kala taallay intuu soo iibiyey buu u keenay ya baycan hadda waa baycul acyaan iyo baycu dima loo qaybiya marka w alle wixii dimada ku tacalluqa wuu ku asaxaya iminka ninkaas hadduu dilaal noqdo ka warran xoolihii laga xayiray la yidha xoolahaaga ma iibin karaysid hadduu dadku wuxu kala iibiyo ma asaxaya tasarufkiisa ma asaxaya waa asaxaya wixii uu salam ku iibiyana waa saas kale intuu qofkii lacagtii ka qaaday alaab meel kale taallay oo uu ogaa int usoo iibiyo uu keeno waxasa kaga iibiya waa asaxaysa maxaa la diiday keliya un xoolihii isagu uu lahaa ya inuu ku tasarufo oo iibiyo ama uu hibeeyo ama si kale ugu tasarufo ayaa la diiday marka duun acyaani maali saasuu ku yidhi acyaanta maalkiisa <coughs> tasarufkeeda asixi watasarufu lmariidi qofkii xanuunsanaya tasarufkiisuna kaa xanuunsanaya waa kee waa ninkii geeridu kusoo dhawaatay ya wuu xanuunsanayaa waxaa looga baqanaya inu dhinto xanuunkaa inu jira waktiyada qaar ka midoo de geeridu muxaqaq noqoto yani w waxay qofkaasi qarkuu saaran yahay maxaa ka mid a kaa xanuunsanaya ee de ku sakaraadaya waxaa laga yaabaa inuu waxa loo badinaya dhimashada loo badinaya inuu ka caafimaadna waa dhici karta qof aan xanuunsanayn lakin geerida qarku saarmay baa jira ma garanaysi ya hay hay qofka gaboobey saasa ya qofka gaboobey ka yar ka gaboobey geerida u dhow ka yar iyo iyo ka weyna gaboobey odayga eh, da-da iyo ninkaa dhalinyarada ordaya keeba geeridu u dhow keeba geeridu u dhow keweynba u dhow imisaa iyagoo yar dhintay oo rag ka waaweynoo boqol jirreyna ay nool yihiin ya soo ma jiraan geerida waa loo simeeyey halkaas waxaan ka warramaynaa qofka maarata waayi fadal mujaahidka dagaalka marka la gelay dagaalka marka la gelayo wax muxaqaqa geerida ma garan karsid inaad dagaalka adigoo nabad qaban kasoo noqonaysid waxaad dhici karta inaad ku dhimatidba marka culimadu way meelaha ku tusaaleema kamid tahay jihaadka iyo gabadha markay fooshu qabato oo kale iyo ya eh, aduu arrimo dhowr noocaas sheega wa tasarufu qofka xanuunsanaya tasarufkiisu fi ma zaada cala thuluth thuluth wixii ka ziyaadsan muxuu noogu qeyday sheekhu thuluth wixii ka ziyaadsan ya ulu waa loo ogolaya wixii ka yar inu ku tasarufo oo uu bixiyo oo masaakiinta fuqarada wujuhda khayrka waqafka inuu ku bixiyo waa loo ogolaya lakin wixii ka badan weyaan waxaa inta uluka ka badan tasarufkeedii fulinteedu mawquufun waxay ku taagantah mawquufun calaa ijaazati lwaraa warasada ogolaanshahooda iyo banayntooda ayay fulinteedu ku taagantah min bacdihi geeridiisa dabadii oolihii hadduu ulu ka farabadiyey ma inta ulka ah so inta ka siyaasan inta ulka yad ay fulaysaa iyadu inta ulka ka ziyaadsan ee ka badan ma fulaysaa oo sida uu yidhi hala yeelo ma la yeelayaa mise ma fulayso fulinteedu waxay ku joogtaa dadkii warasada ha ogolaado hadday idhaahdaan waan ogolnahay hala bixiyo waa la bixinaya hadday idhahdeen ma ogolin iyagaa la siinaya taru cabdi adoonka tasarufkiisu yakun wuxuu noqonaya fi dimatihi dimadiisa ayuu noqonaya yutbacu bihi waxaa laga dooni doonaa bacda cidqihi marka la xoreeyo dabadeed yutbacu bihi waxaa laga dooni doonaa yulabu bihi waxaa laga dooni doonaa bacda cidqihi marka la xoreeyo kabacdi waay adoonka tasarufkiisi dee mu ku tasarufaba tasarufki waxaan sayidkiisa iidankiisa la-aanteed ma tasarufi karo wuu tasarufay mar hadduu tasarufay ya uu sidaa kusoo qaaday waxay noqonaysaa waxaa loo raacayaa dimadiisa haddaba halkaa waxaan doonaya inaan eran yarun baraarujino si ad ula socotiin insha allahu tacaala mar waxaynu odhanayaan ahlu cilmigu wuxuu tasarufkiisaas yakunu fi dimatiisa laguma odhani marna waxa odhanaya yakunu marna marna waxay odhanayaan waxa uu la xidhiidhaa waxa weeyaan fi raqabatihi marna waxa fi dimatihi marna fi raqabatihi farqi baa marka labada udhexeeya fi dimatihi haddaa la idhaahdo iyo haddaa la idhahdo fi raqabatihi farqi baa udhexeeya fi dimatihi markuu inoo sheegayo yutbacu bihi bacda cidqihi haddaa la yidhaahdo wuxuu ku tacalluqaa waxa weeyaan fii dimatihi hadaa la yidhahdo dimadiis ku tacalluqaa haddaa la yidhaahdo micnaheedu waxa weeyaan addoonkaasi xoolahaas waxaa la weydiinayaa uun marka la xoreeyo ee adduunna uu helo unbaa la weydiinaya inta ka lama weydiinaya sayidkana la weydiin maayo ya marka la xoreeyo unba ninkaa la weydiinaya xoolahaas inta ka la weydiin maayo marka la xoreeyo welibana adduunna uu helo unbaa la weydiinaya waa marka la yidhahdo wuxuu ku xoolahaas la xidhiidha bidimbatihi haddii la yidhaahdo biraqabatihi bay la xidhiidha haddaa la yidhahdana micnaheedu waa loo iibinaya waaba loo iibinaya wey dayntaas iyo arrimahaas addoonka laftiisa inta la iibiyo ayaa lagaga bixinaya wey marka labadaas saasa far logu dhexeeya saas ma ya haddii la yidhahdo bidimatihi buu ku tacaluqa maxay noqonaysaa adiga a bidimatihi maxaa noqonaysaa marka la xoreeyo uun baa la weydiinaya yutbacu bihi minu nagu odhan bacda cidki minu nagu ka kale ee raqabadana isaga laftisaa loo iibinayaaba intaasaa u kala insha allah faslu wayasixu sulxu maca liqraari fi lamwaali wamaa afdaa ilayha faslkan wuxuu kaga warramaya suliga suligu kaga warramaya wuxu uhi sheekhu yasixu sulxu sulxigu waa asaxaya maca aliqraari iqraarkala jirkiisa fi lamwaali xoolaha markaasi in laga heshiiyaa way asaxaysaa iyo wamaa afdaa ilayhaa wixii maal sulxigu markaasi uu gaadhsiiyo ee uu markaa xoolahaas maal maal ku dambeeya sulxigii maal ku dambeeya iyaduna waa asaxaya wa huwa sulxigu noocaana laba nooc weeyaan ibraaun ibraa ka beeriyelitaan ama ka dhaafitaan iyo wa mucaawadatun isku bedel wa laisugu bedelo falibraau ka dhaafitaanku ama beriyeelitaanku iqtisaaruhu min xaqihi waa xaqiisi uu kaga gaabsado calaa bacdi barhkii ku gaabsado iqtisaaruhu min xaqihi xaqiisii ou ku gaabsado calaa bacdihi barhkii weeyaan walaa yajuusu asixi maayo sulxigii tacliiquhu calaa shardin shardi in lagu xidhan asixi mayso wlmucaawadatu mucaawadaduna cuduuluhu can xaqihi xaqiisii uu ka leexdo weeyaan ilaa ayrihi eyrkiina u leexdo wayajri calayhi mucaawadadaa korkiisa waxaa ku dareeraya xukmu lbayci xukumka beyc ayaa ku dareeraya waay halkan wuxuu inooga warramaya sheekhu sulxiga iyuu inooga warramaya marka sulxigu waa uu noocyo badan yahy horta sulxigu lakin halkan waxa logala jeeda waa sulxiga xoolaha dhexdhaca dhaca weeyaan wixii maal dadku inta isku yeeshaan dabeetana ay ka heshiiyaan ya oo heshiis ay ka galaan eh, oo doodii markaas ay halkaa lagu gooyo markuu leeyahy asulxu maca aliqraari wuxuu inoo tilmaamayaa sulxigu waa qaybsamaa isaguna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mid waxaa dhahdaa kan halka noogu yaallo weeyaanoo asulxu maca aliqraar midna waxaa dhahda asulxu maca alinkaar baa la dhahdaa ka labaad asulxu maca alinkaar asulxu maca iqraarkuna maxay asulxu maca aliqraarku waxa weeye eg waa mudici muddaca caleyh laba qof ayaa wax isku haysta mudicigu waxbuu sheeganaya muddaca calehigana waxbaa lagu sheeganaya mudicigu muddaca caleyhiga qofkan wuxuu ku sheeganaya maal buu ku sheegtay xoole intaa leeg baan kugu leeyahay buui ama cayaan noqoto ama dayn ha noqoto xoole intaa leeg baan kugu leeyahay buui qofkii mudi muddaca calehigahana laba midunbuu noqonaya inuu qirto u yidhahdo war runtahay waad igu leedahay inuu inkiro oo yhahdo waba iguma lihid soo sama ya hadduu qirto dabeetna ay heshiiyaan xoolaha waad igu leedahay waana runtaa buu yidhi dabeetna way heshiiyeen waxbay ku heshiiyeen labada iminku inoo sheegay ama ibraag ama mucaawadada ayay ku heshiiyeen ka waxaa dha asulxu maca alqaraar baa la dhaha waan ka banaan ee axkaamtu ay ku dareerayso ma fahamte ma fahamte waayo maxaad fahmi ya maxaad weydiinaysa maxaad weydiinaysaa intan sheegay imika ma sheegi karsa waay maa maxaad u sheegi weyda waaye ku dhaftay maha intan sheegay ku dhaftay soo ma intan sheekinaysa ku dhaftay haddaa maxaad weydiinaysa waaye adu ma fahamta adu adiguna ma faham casharka haddaad haddaad sheekaysid de u ku ya inta casharku socod lama hadlo waa la aamusaa sidii kitaabka aadaabtana dhigta midan aadaabtana dhigan inta casharku socod lama hadlo saaxiibka ku xigata waxba lama weydiiyo xataa qalinkii dhiib lama yidhaahdo qalinkaa gooni sideeta adu haddii kale uu ku dhaafaya hadduu ku dhaafo waa sidaasoo ma fahmaysid iminka anuu ku celiya mooyaane saasuu ku dhaafaya markaa la socda waay maxayna yidhi sulxiguma soo qaybsama laba sulxu maca aliqraar iyo suxul maca linkaar ka iqraarka waynu garanay soo maha labadan qof waxay isku leeyihin way isla qirsan yihin soo maha deetna heshiis bay galeen asulxu maca aqraar baa la hahdaa maca aliqraar waana kaa sheekhu inoo sheegay axkaamtan oo kay ku dareeraysa weeyaan waana ka saxda ah ka labaadna asulxu maca linkaar baa la hahdaayo kaasuu kasoo horjeedaa oo muxuu noqonayaa labadan qof waxay isku haystaan iskuma ogoloba intaasaan kugu leey haddana way heshiinayaan wuxuulbay ku heshiinayaan ama waxay isku bedelaan ama qofka wax laga dhaafo asulxu maca alinkaar laa yajuus ma asaxay isagu sulxu maca alinkaar ma asaxo waa la la iska dhigaa maba asaxayaba ya isagu ma asaxo tafaasiishiisana waynu tegi doonaa insha allah iyo sida sababtu sax u noqon waaye marka asulxu maca alinkaar ma asaxayo waxaa asaxaya un asulxu maca aliqraar saasuu kaaga warramaya asulxu maca aliqraar inkaarka kuuma sheegin saa la socon wayasixu sulxu sulxigu waa asaxaya maca aliqraari qirashada la jirkeeda yani marka qofku dee qof markay isla qirtaan inay wax isku leeyihiin fil amwaali xoole markaasi inay ku heshiiyaan waa asaxayaa ay isla qirsan yihiin iyo wamaa afdaa ilayha wixii sulxigaasi uu keensanayo ee maal ah yani sulxigiibaa maal ku dambeeyey maal buu keensaday ilayha ay alamwaal oo waxay noqonaysaa qof baa qisaas lagu lahaa nin baa nin dilay markuu qofku qof dilo asalku waa qisaas waa la qisaasaya qisaas baa ku waajibtay marka qisaastii baa laga heshiiyey sulxi baa ka dhacay waxaa lagu heshiiyey in mag laga qaato maal in laga qaato ayaa lagu heshiiyey sulxig muxuu keenay marka maanta in la kala qaato maxay maal in la kala qaato oo marka hore marka hore maxaa waajib ahaa qisaas in qofkan la qisaaso ma waa laga heshiiyey waxaana lagu heshiiyey in xoola laga qaato marka waa afda ilayha kaasoo kale weyn wamaa afda ilayha ay ila alamwaal wixii maal markaasi keensanaya ee lagu heshiiyey iyadana waa saxayaa weyn wahuwa sulxigu nawcaani waa laba nooc weyn ibraaun ka dhaafitaan qofka laga dhaafo ama laga beri yeelo shaygiiba wa mucaawadatun iyo mucaawado mucaawadaduna waa isku bedel kaas aan kugu lahaa maahay kaa igu bedel wey marka kaas ugu bedelay mucaawada kaana la dhaha falibraa ibraagu ka dhaafitaanku iqtisaaruhu ku gaabsashadiisa wy ku gaabsado min xaqihi xaqiisa ku gaabsado calaa bacdihi barhkiu ku gaabsado waa xaqiisii oo qeyb kamid ku gaabsado qeyb ku gaabsanaya marka micneed waxa weeye maalan halku kaga lahaa boqol oo kale boqol kun halku kaga lahaa ayuu konton ka kontonka kale iska bixi buu kuyidhi marka wuu ka beri yeelay weeyaan konton buu ka beri yeelay ama kala ha noqoto ama ha ka badnaato ama ha ka yaraatee adigu xaqiisii ayuu qeyb ka mida ku gaabsaday xaqiisii qeyb ka mida ku gaabsaday qaybna wuu ka dhaafay waxaana u daliila rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa jooga ayaa laba nin isqabsaday labada nin marka dembi isku lahaayeen dabeetana mid wuxuu doonayaa dayntiisii dayntiisii buu ley kii kalena ma hayo rasuulkaa maqlay markaa hadalkoodii ay markaa buuqii ayuu maqlay dabeetana ninkii daynta lahaa ayaa waxa uu ku yidhi waxa weeyaan barka dhaaf wuxuu u ishaaray inuu barka ka dejiyo wuxuu ku dayntaad ku leedahay barkadaa ka waan aqbalay markaasuu kii kale wuxuu ku yiri warwada adigu inta kale iska soo bixi marka ninkaas heshiisku muxuu ka dhacay muxuu ku heshiisiyey rasuulka alayh isalatu wasalaam wuxuu ku heshiisiyey inuu ninkan daynta ilahay qayb ka dhaafo andaci shabra qayb ka deji buu kule kala ka dhaaf kala barh buu ka dhaaf isna wuxuu barh kale iska soo bixi marka ibraa baa la yidhahda kaas qayb kamid ka daay waay walaa yajuusu ma banaana tacliiquhu in lagu xidho calaa shartin shardi in lagu xidhaana asixi maayo ibraaga wey shardi lagu xidhi maayo oo hadduu yidhaahdo marka bisha rabadaan ay soo gasho ayaan kaa beri yeelay ma ansaxayso tacliiq ma aqbalay waxba lagu xidhi maayo bisha rabadaan markay timaado ama bisha hiblaayo ama maalin hiblaayo ama hadduu hebel yimaado waan kaa beri yeelay waxba lagu xidhi maayo in wax lagu xidhaa ma ansaxayo walmucaawadatu mucaawadadu waa isku bedel wey cuduuluhu can xaqihi waa xaqiisi uu ka leexdo ilaa ayrihi eyrkiina u leedo wey cuduuluhu can xaqihi xaqiisii uu uga leexdo ilaa hayrihi eyrkii xaggiisa uga leexdo ayaa mucaawado la ydhaahdaa waa isku bedel weeyaan wayajrii calayhi mucaawadada waxaa ku dareeraya sulxigaas mucaawadada waxaa ku dareeraya xukmulbayci xukumkii beyc ayaa ku dareeraya xukumkii beyca ayaa ku dareeraya isuu dareeraya si ugu dareeraya waxa wey horta mucaawadad mucaawado waa labada shay la isku bedeshaa la dhahdaa aduguna waxbaad dhibaysaa waxaad dhibtay waxbaa lagugu bedelaya mucaawadaa la dhahdaa marka cuquudda sideedaba cuquudda caqdiga waxaa loo qaybiyaa laba caqdi mucaawada iyo iyo caqdi tabaruca caqdiga cuquudda mucaawadaadka la ydhaahdaa waa cuquudda waxbaa lasdhaafsanaya adna waxbaad bixinaysaa waxna waa lagugu bedelaya maxaa ka mid a ah? iibka iibku waa mucaawada maxaad samaynaysaa lacag baad bixinaysaa adu maalan adigana lacagti waxba lagugu bedelaya waxbaas dhaafsanaysid adiga wax iibsanaya waxbaad bixinaysaa kii wax iibinayana ya isna waxbuu bixinaya soo ma waxba la iswadaarsanaya kaa mucaawada la dhahda kiraduna waa adiga manaafic baa lagu siinayaa markaas waad kiraysanaysa adiguna maal baad bixinaysa waxba lasweydaarsanaya cuquudda noocaasa mucaawadaat baa la idhahdaa tabar cuquudda tabaruc waxa weyaan jaakilin buu ka yimaadaa isku bedel male cuquudda tabaruca ah, waxba laisku bedesho iminka hibada oo kale iyo hadiyadda oo kale iyo eh, kuwaasi waxa weeyaan iyo waqafka oo kale duxuun baad bixinaysa waxba lagugu bedeli maayo markaad qof wuxuu hibeynaysid hibe markaad bixinaysid ama hadiyad markaad bixinaysid ya waxba lagugu bedelaya maya haddaad hibo bixisid oo aad doonaysid in wax lagugu bedelo ya intaad hibana waad bixisay in bedelkeeda qaadatina waad doonaysaa alhibatu bihawaab baa la yidhahdaayo axkaamta bayca qaadataaba waa bayc waxbaad kala ibsanaysin weyaan micnaheedu marka marka uu jiho keliya shay ka yimaada waxba aan loogu bedelaynin caqdiga noocaasna tabaruc baa la ydhahdaa marka haddaba mucaawado waa isku bedel wey marka labada qof maxay ku heshiinayaan waxay ku heshiinayaan in qofkan xaqii qofkan uu ka lahaa intuu ka leexdo wax kale loogu bedelo wuxuu ku lahaa lacag yuu ku lahaa wuxuu ugu bedelay dhul wuxuu ku lacagtii waxaan kugu bedelay dhulkaa u qaado ama gurigaa u qaado waa sax ma ibraa noqonaya mase mucaawadu noqonaya mucaawadu noqonaya wuxuu ku lahaa gaari gaari buu ka iibiyey gaari buu ku lahaa gaarigii buu ku lahaa wuxuu ugu bedelay dhul buu ugu bedelay muxuu noqonaya sulxigaasna mucaawadu noqonaya markuu nigu wayaqjiri calayhim xukmu lbayc xukunkii beyca ku dareerayy markuu nigu yidhi ya bimacnaa waxa weeyaan waa axkaamtii bayca oo khiyaaru majliskii iyo khiyaaru shardigii iyo shuruudihii shuruuddii baycu lahaa oo dhan ya ayaa ku dareeraya oo waa macluum noqdo oo jahaale ayna gelin ayaa axkaamtii beycaasaa ugu dareeraysa kan wuxuu ka dhigan yahay un labadan qof laba qof wax kala iibsaday bay ka dhigan yihiin marka wa isku bedesheen kana dhulkii u qaatay kana lacagti u qaatay ama kana gaarigii u qaatay waxay ka dhigan tahay markaa waxa weeyaan laba qofku wax kala iibsadun bay noqdeenoo axkaamtii baycad ku dareerinaysaa marka intay wada joogaan khiyaar bay leeyihiin khiyaaru majliskii khiyaaru shardigiina meesha waa yaalla ah, shuruudihii baycayna soo marnayna waa waa in laga helaa oo waa in jahaalada meesha laga saaraayo wixii aanu qarar iyo majhuul iyo waxan wayna noqon intaasuu ku sheegaya wlmucaawadatu mucaawadun cuduuluhu can xaqi xaqiisa uga leexdo ilaa eyrihi eyrka uga leexdo wayajri calayhi waxaa ku dareeraya suxiga mucaawadada xukm lbeyci xukunkii beyca ku dareeraya wayajuuzu lilinsaani an yushrica rawshan fi ariiqi naafidin halkaa dib baynu yar dhiganna ya halkaa dib baynu yar dhiganaynaa darsigaasi soo socda waxaanu yar baahanna inaan sawuuradda ku slى اllah wslm wbaark عlى mxamed wعlى alih وsaxbih aجmaciin